بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم nabigu wuxuu yihi slى اllahu عalayh wعalى alih wasalam qul huwa allahu axad suuradda suuratu likhlaas ah tacdilu waxay u dhigantaa thulutha alqur'aani qur'aanka saddex meelood oo meel rawaahu muslim takallama ahlu lcilmi dadka aqoonta diinta u leh way ka hadleen calaa macnaa haadihi almucaadala u dhigmitaanka saddex meelood oo meel qur-aanka ka mida ay suuraddan u dhiganto waxa loola jeedo ayay ka hadleen iyo wa towjiihiha iyo towjiihinteeda agaasimideeda wa axsanu maa qiila fiiha mucaadaladaas iyo towjiiheeda hadalladii laga yidhi hadalka ugu fiican anna mucaadalataha lihuluthi lqur'aani u dhignaanshaha ay u dhigan tahay saddex meeloodoo meel qur-aanka ah limaa tadamanathu waa waxa ay wadato oo min almacaani alcadiima oo macaanida waaweyn ah macaanidaas oo ah macaani tawxiid tawxiidka macaanidiisa wa usuuli اliimaan iyo iimaanka usuushiisa fa ina almawaadiic aljaliila mowduucyada waaweyn alatii ishtamala alqur'aanu calayha oo qur-aanku uu kulansaday imaa axkaamun sharciyatun ama waa axkaam sharci ah daahiratun aw baatina ama mid muuqata ama midaan muuqan cibaadaatun aw mucaamalaat ama waa cibaadooyin ama waa mucaamalaat wa imaa qisasun wa akhbaar ama waa qisooyin iyo warar can ilmakhluuqaati saabiqa oo laga waramo makhluuqaadkii naga horreeyey walaaxiqa iyo kuwa naga dambeeya oo gadaal ka imaan doona wa axwaalu lmukalafiin wa axwaali almukalafiin iyo dadka mukalafiinta oo jinka iyo insiga xaaladahooda fi ljazaa-i cala alacmaal acmaasha ay sameeyeen marka laga abaalmarina in laga waramo wa imaa tawxiidun wa macaarif ama waa tawxiid iyo garashada allah ama waa tawxiid iyo macrifat اllah ama waa tawxiid iyo macrifo tatacallaqu biاllahi wa asmaa'ihi wa sifaatihi tawxiidkaas iyo macrifadaas oo allah ku saabsan iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wa tafarudihi bilwaxdaaniyati sidoo kalena ku saabsan kelinnimo allah inuu la keli noqday iyo walkamaali iyo dhammaystirnaan wa tanasuhi can kulli caybin ceyb kastana inuu ka nasahan yahay wa mumaahalati axadin min almakhluuqaat shaksi ama axad makhluuqaadka kamidana inuu la mid noqdo inuu ilaahay ka nasahan yahay qur-aanka wuxuu leeyahay mowduucyada uu ka hadla waa saddexdaas nooc axkaam sharci ah ama cibaadaha ka hadasho ama mucaamalaadka ka hadasho iyo qisas iyo akhbaar ummadihii hore iyo ummadaha dambe iyo qiyaamaha marka la tago waxa dhici doona iyo tawxiid iyo macaarif wuxuu leeyahay haddaba suuraddaani waxay ka hadashay qeybta ugu dambeyda oo ah tawxiidka iyo macaariftay ka hadashay saddexdaas mawduucna waa mawduuca ugu muhiimsan uu leeyahay fa suuratu qul huwa allahu axad mushtamilatun calaa hada midkan ugu dambeeyey mawduucan ugu dambeeyey ayay wadataa wa shaamilatun waxayna kulmiday likulli maa yajibu ictiqaaduhu wax kasta oo in la ictiqaadiya waajib ay tahay min hada alasli asalkan ah alladii huwa aslu lusuuli kullihaa kaasoo ah usuusha oo dhan midka asalka u ah tawxiiduhu wa macrifatuhu walihaada amarana allahu saas daraaddeed ilaahi wuuna amray an naquulahaa suuraddaas bialsinatina carabkeenna inaan ka dhaano wanacrifaha biquluubina quluubteenna aan ka aqoonsano wanactarifa biha aan qirno wa nudiina lilaahi biictiqaadiha ictiqaadkeedana ilaahay aan ugu hogaansano watacabud lilaahi biha ilaahayna aan ugu adoon ilaahayna addoommo aan ugu ahaano ku caabudno faqaala allah wuxuu yihi qul huwa allahu axad qul dheh huwa shanigu wuxuu yahay allahu axad allah inuu keligii yahay dheh baa nabiga lagu yidhi sala اllahu alayhi wala alihi wasalam wixii nabiga la amrana ummaddiisa waa la amray faallaahu haddaba qul huwa allahu axad ereyadii ku jira ayuu mualifku ereyadii ku jiray ayuu halhal u sharxi doonaa faallaahu huwa alma'luuhu waa midka la caabudo almustaxiqu limacaani aluluuhiyati ee mutay caabuditaanka macaanideeda kullihaa dhammaanteed allatii tuujibu taasoo keena an yakuuna huwa almacbuudu isagu inuu yahay midka la caabuda waxdahu keligiis almaxmuudu waxdahu an yakuuna huwa isagu inuu ahaado almacbuuda waxdahu midka keligiis la caabuda almaxmuuda waxdahu midka keligiis la mahadina wاlmashkuura waxdahu midka keligiis la mahadina almucadamu midka la weyneyna almuqadasu ee la dahira duljalaali wاlikraam weynida iyo deeqsinimada iyo wanaaggan u saaxiibka ah wal walaxad yacni aladii tafarada wa allaha la keli noqday bikulli kamaalin dhammaystirnaan oo dhan wa majdin sharaf iyo wa jalaalin weynaan wa jamaalin qurux wa xamdin iyo ammaan wa xikmatin xikmo iyo wa raxmatin naxariis iyo wagayriha ah wixii soo raaca oo min sifaati alkamaal falaysa lahu allah uma ahaanin fiiha tilmaamahaas aan hadda soo sheegnay mahiilun mid kulamida ma jiro walaa nadhirun mid u dhigmana ma jiro walaa munaasibun mid u munaasib ahna ma jiro biwajhin min alwujuh qaab qaababka ka mid ah axad ugu munaasiba tilmaamahaas oo sida uu u qaadana u qaadan karaay ma jiro fa huwa alaxadu fi xayaatihi waa axadka axadka ku ah xayaatadiisa wa qayuumiyatihi iyo maamulitaankan dunida uu maamula wa cilmihi iyo ogaanshihiisa wa qudratihi awoodiisa wa cidamatihi wa jalaalihi iyo weynankiisa wa jamaalihi wa xamdihi iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa iyo ammaantiisa wa xikmatihi wa raxmatihi wagayriha wixii soo raaca min sifaatihi oo tilmaamihiisa axad buu ku yahay mawsuufun wuxuu ku tilmaaman yahay bigaayati alkamaali dhammaystirnaan meeshii ugu dambeeyey wa nihaayatihi iyo gebagabadiisa min kulli sifatin min hadihi sifaat tilmaamahaas aan soo sheegnay oo dhan kaamil buuna ku yahay wuxuuna ku sifaysan yahay kamaalka gaayadiisa wa min tacqiiqi axadiyatihi axadnimadiisa xaqiijinteedana waxaa ka mid oo ah tafarudihi biha axadnimadaas inuu la keli noqday annahu samad inuu samad yahay ay rabu lkaamilu rabbiga kaamilka ah wasayid alcadiim sayidka weyn inuu yahay alladii lam yabqa sifatun axad kaasoo tilmaamay aysan soo harin alladii axad kaasoo lam yabqa sifatu kamaalin tilmaan dhammaystirnaan aysan soo harin ilaa itasafa bihi haddayba soo hartaba uu ku sifaysan yahay uu ku tilmaaman yahay wa wusifa bigaayatihaa waxaana lagu tilmaamaa meeshii ugu dambeeday ayuu ku tilmaaman yahay iyo wa kamaalihaa dhammaystirnaanteeda baxaysu laa tuxiidu alkhalaa'iqu bibacdi tilka sifaati biquluubihim makhluuqaadkuna ma koobi karaan tilmaamahaas wax kamida ma koobi karaanoo quluubtooda kuma koobi karaan ma buuxi karaan oo qalbigooda kama buuxi karaan oo quluubtooda ma qaadi karto walaa tucabiru canha alsinatuhum carabyadooduna ma cabiri karaanoo kama sheekay karaan wa huwa almasmuudu ilayhi wa axadka loo qasdo almaqsuudu la aado oo loo qasdo fii jamiici alxawaa'iji waalnawaa'ib masaa'ibta iyo danaha oo dhan axadka loola qasdo oo makhluuqaadku ay u cararaan waa asaga gaal iyo muslim yas'aluhu allah waxaa barya oo weydiista man fi samaawaati samaawaadka axadka ahaaday makhluuqaadka ahaaday iyo waal-ardi dhulka makhluuqaadka ahaaday ayaa isaga wax weydiista kula yowmin maalin kasta huwa allah fii sha'nin sha'ni buu ahaaday fa huwa alganiyu bidaatihi allah waa axadka qaniga a ah, daatadiisana qani kuwa ah, cid kale aan u baahnayn wa jamiicu lkaa'inaati waxa jira oo dhan faqiiratun ilayhi allah ayay u baahan tahay bidaatihim daatadooday ugu baahan tahay oo maxay uga baahan tahay fii iijaadihim abuuritaankooda oo alla hadduusan abuurin ma abuur maayaan marka allah bay uga baahan yihiin abuuritaan wa icdaadihim iyo diyaarintooda wa imdaadihim iyo ayaga in loo dhammaystiro bikulli maa hum muxtaajuuna ilayhi wax kasta oo ay u baahan yihiin in lagu saacido wa imdaadihim iyo iyaga in loogu kaalmeeyo wa imdaadihim iyo ayaga in loogu kaalmeeyo bikulli maa hum muxtaajuuna iley wax kasto ay u baahan yihiin oo min jamiici alwujuuhi wejiyada oo dhan ah noocyada oo dhan laysa liaxadin minhaa ginan canhu waxyaabahaas aan soo sheegnay oo iijaadkii imdaadkii icdaadkii ah axad allah kaga maarma ma jiro mithqaala daratin dara wax la axad uga maar ma jiro fii kulli xaalati min axwaaliha xaalad ka mid ah aala xaaladaheeda laysa liaxadin minha kaa'inaadka axad ka mid ah uma ahaanin hinan maar laysa liaxadin minha min alkaa'inaati kaa'inaadka axad kamid a ah, uma ahaanin ginan deeqtoomid canhu allah uu ka deeqtoomo mithqaala daratin dara wax la-eg kaa'inaadkaas axad ka mid ah oo allah mithqaala daratin ka kaaftoon ma jiro fii kulli xaalati min axwaaliha fasamadu walmasmuudu ilayhi waa axadka xaggiisa loo cararo almaqsuudu waa allah loo qasto fii kulli shayin wax kasta likamaalihi dhammaystirnaantiisa iyo wakaramihi deeqsinimadiisa iyo wajuudihi wa ixsaanihi walidaalika saas daraaddeed lam yalid walam yuulad allah waxna ma dhalin lamana dhalin fa ina almakhluuqaati kullahaa makhluuqaadka dhammaantood mutawalidun bacduhaa min bacdin waa isdhaleen qaarkood qaarka kale ayay ka dhasheen wa bacduhaa waalidu bacdin qaarkoodna kuwa kale ayay waalid u yihiin wa bacduhaa mawluudun qaarna waa kuwii la dhalay wa kullu makhluuqin makhluuq kasta fa inahu makhluuqun min maadatin maadaa laga abuuray makhluuq kasta wuxuu leeyahay maada laga abuuray maadadaasna maada laga sii abuuray wa ama rabu jala jalaaluhu fainahu munazahun ilaahay waa ka nasahay can mumaahalatiha fi hada lwasfi tilmaantaas inuu kala mid noqdo makhluuqaadka kamaa huwa munazahun sida uga nasahan yahay can mumaahalatiha makhluuqaadka inuu kala mid noqdo fi kuli sifati naqsin tilmaan kasta oo nuqsaano makhluuqaadku ay leeyihiin walihaada sidaas daraaddeed xaqaqa dalika tanziiha tanziihas wuu xaqiijiyey watamama dalika alkamaal dhammaystirnaantaasna wuu dhammaystiray biqowlihi ayuu ku dhammaystiray uu yidhi walam yakun axadun axad ma ahaanin kufuwan mid u dhigma lahu allah ay laysa lahu nadiir allah mid u dhigma ma jiro walaa mukaafi walaa mathiil iyo mid lamid ah allah ma laha laa fii asmaa'ihi magacyadiisa kula mid ah walaa fii awsaafihi tilmaamihiisa kula mid ah walaa fii afcaalihi ficiladiisa walaa fi jamiici xuquuqihi xuquuqdiisa wax kula mida allah ma laha allatii xuquuqdaasoo ikhtasa biha uu la gaar yahay fa xaquhu ilaahay xaqiisa alkhaasu ee khaaska amrani waa laba arrimood atafarudu bilkamaali kullihi kamaalnimo inuu ilaahay la keli noqday min jamiici lwujuuhi waalcubuudiyatu alkhaalisa iyo caabuditaan baraxla min jamiici alkhalqi makhluuq oo dhanna ka baraxla oo makhluuqa wax walba makhluuqa waxba aan loogu darin xaqiisa khaaska wuxuu le waa labadaas arrimood keligii in la caabudo oo cibaadadii keligii la siiyo oo makhluuq aan waxba loogu darin iyo allah in loo qiro kamaalnimo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa iyo afcaashiisa oo dhan inuu kaamil ku yahay makhluuq kula midana uusan jirin faxuqa lisuuratin tatadamanu faxuqa lisuuratin suurad xaq bay u yeelatay tatadamanu hadihi aljumal alcadiima jumlooyinkan waaweyn wadata an tucaadila inay u dhiganto thulutha alqur'aani qur-aanka saddex meeloodoo meel fa ina jamiica maa fi lqur'aani min alasmaa'i alxusnaa qur-aanka waxaa ku jira oo dhan uu leeyahay oo magacyada ilaahay wan wanaagsan ah wa min asifaati alcadiimati alculya iyo tilmaamaha waaweyn ee sarsareey allah uu leeyahay wa min afcaali illaahi iyo ficilada ilaahay wa axkaami sifaatihi iyo sifaadkiisa axkaamta ah ka dhalane tafaasiilun lihadihi alasmaa allatii dukirat fii hadihi suura suuraddan magacyada lagu sheegay ayay kala dhigdhigid u tahay fasiray u tahay yuu leeyahay bal kullu maa fi lqur'aani qur-aanka waxa ku dhex jiroo dhan oo min alcubuudiyaati oo cubuudiyaata aldaahirati walbaatina ee muuqda iyo kuwa qarsoon wa asnaafihaa iyo noocyadeeda wa tafaasiilihaa iyo kala dhigdhigitaankeeda tafsiiru limadmuuni hadihi suura suuraddan waxa ay wadato ayuu tafsiir u yahay wallahu aclam alxadiidu athaamin wahamaanuun can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi laa xasada xasad ma jiro ilaa fi thnatayni laba arrimood keliya maane rajulunkan hore waa nin aataahu allahu maalan ilaahay uu xoolo siiyey fasallatahu ilaahay rajulkii uu ku diray calaa halakatihi xoolihii inuu ku baabi'iyo fi lxaqi xaqa uu ku baabi'iyo oo meel wanaagsan uu ku bixiyo wa rajulun kan labaad waa nin aataahu llahu lxikmata ilaahay xikmad uu siiyey fa huwa isagu yaqdii bihaa xikmadii ayuu ku kala xukminaa dadka oo uu ku kala saaraa wa yucallimuhaa dadkii waa baraa muttafaqun calayh alxasadu nawcaani xasadku waa laba nooc nawcun muxaramun madmuum nooc xaaraan ah oo la dhaleeceeyey calaa kulli xaalin xaalad kasta wa huwa an yatamanaa zawaala nicmat illaahi can ilcabdi waa in qofku uu jeclaado oo uu tamaniyo nicmada ilaahay addoonka ugu nimceeyey inay ka zuusho oo ay ka tagto diiniyatan oo dunyawiyatan nicmadaasi mid diiniya ha ahaato am mid addunya ha ahaato wa sawaaun waxaa isku mid ah axaba daalika zawaalkaas zuulitaanka nicmada addoonkay ka zuushay inuu jeclaado maxabatan jacayl istaqarat fii qalbihi qalbigiisa degtay walam yujaahid nafsahu naftiisan uusan kula jihaadin canhaa maxabadaas sidii uu isaga celin lahaa o isaga difaaci lahaa ow saca wasawaan waxaa isku mid ah saca maca daalika iyadoo intaasi ay jirto inuu ku dadaalo fii isaalatihaa nicmadaas addoonka inuu ka zuuliyo wa ikhfaa'ihaa qarinteeda wuxuu leeyahay waxaa isku mid ah oo labaduba xasad ah inuu jeclaado nicmada addoonka inay ka zuusho jacaylkaasoo qalbigiisa degay keliya waxaa kale oo kaas haddana la mid ah amaba ka sii daran inuu jeclaado addoonkaas nicmadu inay ka zuusho haddana uuba ku dadaalaba nicmadaas siduu addoonka uga zuulin lahaa wa haadaa midkan dambe ayaa aqbaxu foolxun midkan dambe oo ah inuu jeclaado nicmadaas addoonka inay ka zuusho ama mid adduunya ha ahaato ama mid diiniya haddana uu ku dadaalo oo u saciyo sidii nicmadaasi ay uga zuuli lahayd fa inahu dulmun mutakarir maxaa yeele waa dulmi soo laalaabtay waa laba dulmi inuu jeclaado nicmadu inay ka zuushona waa dulmi inuu ku dadaalana waa dulmi labaad wa haada nawcu noocaan oo xasadka noocaan ah addoonka inaad jeclaato nicmada ilaahay ugu nimcay inay ka zuusho ama ku dadaal saad uga zuulin lahayd ama ku dadaaline huwa aladii yaakulu lxasanaat waa midka xasanaadka qofka cuna kamaa taakulu naaru sida dabku uu cuno alxataba xaabada sida xadiiskii kusoo aroortay waannawcu thaani nooca labaadna anlaa yatamanaa zawaala nicmat illaahi can ilgayr inuusan qofku jeclaanin nicmada ilaahay inaysan ka zuulin dadka kale haysta addoonka nicmada la siiyey inay ka zuusho ma jecla walaakin yatamanaa xusuula mihliha lahu laakiin wuxuu jecel yahay nicmadaas mid lamida inay asaga u xasisho oo wuxuu leeyahay nicmadaas hebel u haysto mid lamida inaan helaan jeclaan lahaa aw fawqaha ama mid ka sarraysa ow duunaha ama ka hooseyda wa haadaani nawcaani wa haadaa nawcaani midkan waa laba nooc maxmuudun wagayru maxmuud mid fiican iyo mid aan fiicnayn nicmada addoonka ilaahay uu siiyey mid lamida in lagu siiyo inaad jeclaato a laba nooc ah haddii nicmadaas ay tahay nicmo diini ah oo cilmi iyo taqwo iyo wax ku saabsan ay tahay mid lamida ama ka dheeraada inaad hesho oo aada tamanido waa fiican tahay sharciguna wuu ammaanay waana midda nabigu sheegay salى اllahu alayh wala ali wasalam oo uu leeyay laa xasada ilaa fitnatayn rajulin aataahu allahu maala fasalatahu calaa halakatihi fi lxaq warajulin aataahu allahu اlxikmata fahuwa yaqdii biha wa yucallimuhaa nicmada addoonku uu haysto laakiin hadday tahay xoolo iyo maal iyo adduunyo inaad tidhaahdo nicmadaas mid lamida inaan helo aan jeclaan lahaa ama ka sarraysa inaad tidhahdo maxmuud maaha waana midii ilaahay uu ku dhaleeceeyey qowmu qaaruun yaa layta lanaa mithla maa utiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim falmacmuudu min dalika midkaas aan soo sheegnay midkiisa fiican wuxuu yahay an yaraa nicmat allaahi diiniya inuu arko nicmada ilaahay ee diiniga calaa cabdihi addoonkiisa uu ku dul arko ama addoonkiisa ugu nimceeyey fayatamana an yakuuna lahu midluhaa oo markaas u jeclaado ayadaas mid lamida inuu u ahaado fahaada kan min baabi tamani اlkhayr khayrka tamanintiisa ayuu ka mid yahay fain qaarana dalika sacyun intaas hadday raacdo dadaal iyo wa camalun camal litaxsiili dalika si uu nicmadaas diiniga usoo xasilin lahaa fahuwa nuurun calaa nuur waa nuur nuur lagu daray waadamu man yuqbadu dadka la jeclaado sidooda oo kale in ilaahay kaa dhigo man kaana cindahu waxaa ugu sarreeya oo ugu weyn qofkii agtiisa u ahaaday maalun maal qad xasala lahu min xillihi maalkaas oo meel xalaala uga soo xasilay huma sullita wa wufiqa calaa infaaqihi kadibna lagu salliday oo la waafajiyey maalkii inuu ku bixiyo fi lxaqi xaqa fi lxuquuqi alwaajibati walmustaxabati xuquuqda waajibka uu ku bixiyo in midda sunnada ah fa ina hada min acdami alburhaani cala aliimaan kani wuxuu ka mid yahay adilada tusinaya qofkaas in qalbigiisa iimaan uu ku jiro wa min acdami anwaaci alixsaan ixsaanka noocyadiisa kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay wa man kaana sidoo kale wa acdamu man yuqbadu man kaana cindahu cilmun waa qofkii agtiisa cilmi u ahaaday iyo wa xikma agtiisa ay ahaatay callamahu llahu iyaa ilaahay asaga uu baray xikmadaas fa wufiqa markaas la waafajiyey libadlihaa xikmada inuu bixiyo fi tacliimi baritaanka dadka u baraa waalxukmi bayna annaasi dadka inuu ku kala saaro fa haadaani nawcaani min alixsaani labada nooc oo ixsaanka ah qofna maal uu haysto oo lagu saliday xaqa inuu ku bixiyo qofna cilmi iyo xikmad ilaahayna uu waafajiyey inuu dadka baro oo dadka ku kala saaro laa yucaadiluhumaa shay-un wax u dhigma ma lahan uu yihi labadaas nooc oo ixsaanka ah alawalu kan hore yanfacu lkhalqa makhluuqa ayuu anfacaa bimaalihi xoolihiisa wayadfacu xaajatahum danahooda ayuu difaacaa wa yunfiqu fi lmashaariici alkhayriyati mashaariicda khayrka ayuu ku bixinaa xoolihiisa fataquumu mashaariicda khayriga waa istaaga wayatasalsalu nafcuha waxtarkeeduna waa isdabajoog buu noqonaa wayacdamu wayacdumu waqcuhaa meesha ay dhacdayna meel weyn ayay noqonee wathaani kan labaad yanfacu nnaasa bicilmi dadka wuxuu ku anfacaa cilmigiisa wayanshuru baynahum addiin dadka dhexdooda diinka ayuu ku faafinaa iyo alladii yahtadii bihi lcibaad kaasoo addoommadu ay ku hanuunayaan fii jamiici umuurihim arrimahooda oo dhan min cibaadaatin wa mucaamalaatin wagayrihaa huma bacda haadayni lithnayni labadan kadib takuunu lqibdatu jeclaanshaha la jeclaado hebel oo kale inaad noqoto waxay ahaane cala alkhayri khayrka la jeclaado waxay ahaane bixasabi xaalihi wa darajaatihi khayrkaas hadba xaalkiisu sida uu yahay iyo darajadiisu sida ay tahay cinda allah ilaahay agtiisa uu ku leeyahay walihaada saas daraaddeed amara allahu tacaala ilaahay wuxuu faray bilfaraxi in lagu farxo wاlاstibshaar in lagu bishaaraysto bxusuuli hada اlkhayr khayrkan xasilitaankiisa wa anahu laa yuwafaqu lidalika sidoo kalena arrinkaas inaan la waafajinayn wa inahu laa yuwafaqu lidalika arrinkaas lama waafajiyo dhe ilaa ahlu اlxuduud اlcadiima dadka nasiibka waaweyn u saaxiibka ah maahane cid kale inaan la waafajinayn ayuu ilaahay u sheegay alcaaliya saraysa qaala tacaala qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu wa khayru mima yajmacuun qul waxaad tidhaahdaa rasuulka ilaahay o sala allahu calayhi waala wasalam bifadli illaahi fadliga ilaahay dheeraadka ilaahay ummadiisa uu siiyey iyo wa biraxmatihi naxariistiisa addoommadiisa u naxariisana fabidaalika midkaas falyafraxuu waa ku farxeen huwa asagaasa khayrun ka fiican mima yajmacuun waxay uruurinayaan wa qaala tacaala allah wuxuu ihi walaa tastawi alxasanatu walaa sayi-a idfac bilati hiya axsanu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wma yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim waqad yakunu man tamanaa shaya min hadihi اlkhayraat waxaa dhici kartaa khayraadkan aan soo sheegnay wax kamid ah qofkii tamaniya lahu asaga inuu u ahaado mithlu ajri اlfaacili ninkii samaynaya khayrkaas ajirkiisa mid lamida inuu yeeshaaba dhici kartaa hadduu tamaniyo hebel oo kale xoolihiisa inuu lahaa hadduu lahaan lahaa inuu bixin lahaa meesha uu ku bixiyana uu ku bixin lahaa hadduu tamaniyo wuxuu leeyahay ajirkii qofkii wax bixinaayay inuu yeesho kalaa dhici kartaa idaa sadaqat niyatu haddii niyadiisu ay run sheegto wa samama min casiimihi go-aankiisana uu ka xoojiyo allow qadara calaa daalika arrinkaas hadduu awoodi lahaa alcamala camalkaas hadduu awoodi lahaa lacamila milahu isagoo kale inuu samayn lahaa go-aankaasna hadduu gaaro wuxuu leeyahay niyadiisuna run ay tahay qofkii faacilka ajirkii uu helay ajir u hela u leeyahay kamaa habata bidalika alxadiid sida xadiiskii ku sugnaaday xadiidka uu sheegana waa xadiidka abi kabsha ah oo nabiga laga wariyey salى اllahu alayh waala ali wasalam uu yihi inama dunya liarbacati nafar xadiidka marka waxaa ku jirtay nin aan xoolo haysan oo dhaha low anna lii maalan haddaan anigu xoola haysan lahaa la camiltu fiihi bicamali fulaan ninka hebel ah siduu khayrka ugu bixiyo o kale aan khayrka ugu bixin lahaa nin saas dhaha oo xoola aan haysan nabigu wuxu fa ajruhumaa sawaa ajarkooda waa isku mid ninkii xoolaha haystay oo wanaagga ku bixinayay iyo ninkii tamaniyey hadduu xoolahan oo kale haysan lahaa meesha ninkaasi uu ku bixiyey inuu asna ku bixin lahaa waa isku ajiruu yihi nabigu sala اllahu عalayhi wala ali wasalam wa khusuusan kumaba sii jiro idaa sharaca hadduu gudagalo oo wasacaa uu dadaalo bacda sacyi dadaalka waxuun ka mid ah hadduu doono yuusan soo xasilina wa ama alqibdatu alatii hiya gayru maxmuuda jacaylka hebel oo kale inaad noqoto la jeclaado oo aan fiicnayn sharci ahaan fa hiya xusuuli maaalibi dunya adduunyada waxyaabaha laga raadiyo xasilitaankeeda in aad inay kuusoo xashiso inaad jeclaato waay fa hiya iyadu tamanii xusuuli mataalib اdunyaa adduunyada mataalibteeda iyo waxyaabaha laga raadina xasilitaankeeda waa inaad jeclaato liajli ladaat si aad ugu macaansato wa tanaawuli shahwa shahawaadkaagana a u gaarto kama qaala allahu tacala xikaayata can qowmi qaaruun qaaruun qoomkiisa soo ilahay ka warrama wuxuu yihi yaa layta lanaa qaaruun qoomkiisa waxay leeyihiin yaa layta lanaa annaga muu noo ahaado midla maa awtiya qaaruun qaaruun wixii la siiyey oo kale maan lahaano hantida iyo xoolaha uu haysto mid lamida mid lamida maan lahaano inahu laduu xadin cadiim waa nin u saaxiiba nasiib weyn faina atamanii mila xaalati man yacmalu sayiaat aat fain tamanaa dheh fain tamanaa hadduu tamaniyo midla xaalati man yacmalu sayi-aat qofka xumaanta sameynaya xaaladiisa oo kale hadduu tamaniyo fahuwa biniyatii waa niyadiisa haddii uu arko nin xoolihiisa ku bixinaya fisqi iyo fujuur oo uu yidhaahdo hebel oo kale haddaan ahaan lahaa xoolaha uu haysto oo kale haddaan haysan lahaa meeshuu ku bixiyaan ku bixin lahaa hadduu yidhaahdo fa ithmuhumaa sawaa waa isku dembi labadooda wa wisruhumaa sawaa dembigooduna waa isku mid fa bi hada tafsiili tafsiilkan kala dhigdhigidan baa yatadixu waxaa caddaan ah alxasadu almadmuumu fi kuli xaalin xasadka madmuumka oo la dhaleeceeyey mar kasta walxasadu aladi huwa qibda iyo xasadka qibdada ah aladi yuxmadu fi kuli xaalin oo mar fi aladi yuxmadu fi xaalin oo marna maxmuud ah wayudamu fi xaalin marna madmuuma wallahu aclam alxadiidu الtaasic wاhamaanuun can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi wala ali wslam kaana yadcuu nabigu wuxuu ku ducaysan jiray kaana yadcuu nabigu waa ducaysa jira fayaquul wuxuu dhihi jiray allaahuma inii asaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa ilaahu waxaan kaa baryaa hanuun iyo dhowrsi walcafaafa iyo dhowrsanaan iyo walghinaa hodantinimo rawaahu muslim hada ducaau min ajmaci aladciyati wa ducadan waxay ka mid tahay ducooyinka kuwa ugu urursanaanta badan uguna waxtarka badan wa huwa ducahan yatadamanu wuxuu wataa su-aala khayr اdiini wa khayr اdunya ilahay in laga baryo khayr addunyo iyo khayr diin fa ina alhudaa huwa alcilmu naafic hanuunku waa cilmiga waxtarka leh watuqana alcamalu الsaalix wa tarku maa naha allahu warasuuluhu canhu camalka saalixa ah allah iyo rasuulkiisu waxay reebeenna laga tago wa bidalika yasluxu diin diinkuna intaasuu ku hagaagaa cilmi naafic ah iyo camal saalix ah fa ina addiina culuumu naafica diinku waa culuum waxtar leh waa macaarifu saadiqa iyo garasho run ah fahiya alhudaa waa hanuunku wa qiyaamun bidaacati illaahi wa rasuulihi iyo sidoo kale diinku waa qiyaamun uu istaagay bidaacati illaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa daacadooda loo istaago waayo diinku fa tuqaa kaasna tuqa baa la yihahdaa waalcafaafu walghinaa yatadamanu waxaa ku dhex jira alcafaaf can ilkhalqi makhluuqa in laga dhowrsado wa cadamu tacliiqi lqalbi bihim qalbigan ayaga inaan lagu xirin waalghinaa billaahi ilaahay in la hodansado iyo wa birisqihi arsaaqdiisa wاlqanaacatu bima fiihi arsaaqdaas waxa ku dhex jirana lagu qanco wa xusuula maa yadma-inu bihi اlqalbu wاlqanaacata bima fiihi arsaaqdaas waxa ku dhex jirtana lagu qanco wa xusuula maa yadma-inu bihi اlqalbu qalbigu wuxuu ku xasilaana in la helo min alkifaayati oo wax kugu filana wa bidaalika arrinkaas ayay tatimu lxayaatu dunyaa nolosha adduunya ku taab noqone iyo waraaxatu lqalbiyatu raaxada qalbiga waya alxayaatu tayiba waana nolosha fiican faman rusiqa alhudaa watuqa qofkii hanuun iyo taqwo lagu arsaaqo iyo walcafaaf walqina naala sacaadateyn labada liibaan ayuu gaaraa waxasala lahu kulu madluubin wax kastoo uu raadinana oo usoo xasilaa wanajaa min kuli marhuubin wax kastoo laga cabsanaana waa ka badbaada wallahu aclam